bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wsli اllahuma wslm wbaarak cla nabiyina mxamedi wcla alih wصaxbihi ajmaciin ama bacd waa darsigeenii shanaad ee kitaabkii dafcu ihaami اlاضiraab can aayaati اlkitaab lilcalaama sheekh mxamed bn amin mxamed اlamin shinqiiti caleyh raxmat اllah waxaynu soo gaadhnoo ka hadlaynay darsigeenna inoogu dambeeyey ee amhiladii iyo tusaalayaashii sheekhu uu sameynayey in mufradka la itlaaqi karo macno jamacna loola jeedi karo taasoo uu yidhi saddex xaalay ku timaadaa mufrad mucaraf ah iyo mufrad munakar ah iyo mufrad mudaafa waxaan kusoo jirnay marka kii mudaafka ahaa ah, amiladiisi soo saas maa ayb waanshada lahu ayda qowla akhar sibaweyhe weeye ayaa abyaadan u keenay oo usoo istishaadsaday wey macnaha ayb anshada sibaweyhidaa horey ku xidhanta waanshada sibaweyhi waxaa kaloo soo istishhaadsaday beydkii kan ka horeeyay biha jiifu alxasra alxasradaas waa jamac macnaha wax weeyaan cidaamuhaa iyo ee muxuu ahay juluuduhaa iyo iyada u noqonaysa ayib wa anshada lahu waxaa kaloo uu soo daliishaday aydan ku noqonay qowla aakhari gabayaaga kale hadalkiisa ama shaacirka kale hadalkiisii uu yidhi kuluu fii bacdi baطnikum tacifuu faina zamanakum zamanun khamiisu wuxuu la hadlayay dad qolo tolkiisa ayuu la hadlayay xilli adag oo ay gaasho daran jirto ayuu naseexo u gudbinaya oo la talinaya wuxuu leeyahay kuluu cuna fii bacdi baطnikum calooshiinna qaarkeed ku cuna tacifuu waad dhowrsanaysaane yacni baryada iyo su-aasha ayaad ka dhowrsanaysaane maxaa yeele fa inna zamaanakum zamankiinnu zamanun zaman wey khamiisun oo gaajaysan bimacnaa waa zaman gaajo waaye ayb sifada khamiisun ah wuxuu siiyey oo bimacnaa gaajo ah bakhmasadii waay zamankuu siiyey laakiin ehelkuu ka wada dadka zamanka nool waa dad gaajaysa maana waa zaman la rafaadsan wuxuu ka wadaa maadaama cuntadu ay yartao ayna idinku fillayn caloolihiinna ha buuxin inay qaar ka mida ku cunaa caloosha wax yargeliya sidaa haddaad yeeshaan oo caloosha wax yargelisaan kayd baa idiin dhigmaya aad kaga kaaftoontaan dadka baryadoodaiyo su-aashooda tacifu haddaadse waxaad hadda haysataan caloolaha ka buuxisaan maxaa dhacay wixii waa dhammaysanaysaan soo maaha kadib maxaad u baahanaysaan inaad baryoodsantaan oo cifada iyo dhowrsoonaantu marka idinka dhimato sidaas daraaddeed waxyar cuna waay ayib waxyar cuna sidaydaan ugu baahanin dadka inaad wax weydiisataan oo markaasi aad u dhowrsataan manaa sharaftiina saaad u ilaashataan zamanku waa zaman la gaajaysan yahay waa zaman gaajo ayb marka waxaa miaal maxlushaahidku waxa weeyaan fii bacdi banikum muxuu ka wadaa butuunikum waxaa ku tusaya kulu soo maa kulu waa jamc una hadday dad badan yihiin ma hal calool caloolba isku leeyihi maya caloolo badan waay soo maa fii bacdi butuunikum buu ka wadaa marka marka alaqa almufrad wa araada bihi ljamca waana mudaaf kuluu cuna fii bacdi banikum calooshiinna qaarkeed ku cuna yani caloolihiinna qaar ka mida ku cuna ha ku wada cunina manaa ha wada buuxinina tacifu waad dhowrsanaysaanoo su-aashiiyo baryadaad ka dhowrsanaysaan haddaad sidaas samaysaan oo bini aadamka u baahan maysaan maxaa yele waxbaa idiin soo hadhaya aad ku kaaftoontaan maxaa yeele fa ina aada nooshihiin eed zamanun zaman weye khamiisun oo gaajaysan isagaa loo idaafeeyey ayb waxaase laga wadaa ehelkiisaa laga wadaa ayb yacni wuxuu ka wadaa fii bacdi butuunikum caloolihiinna qaarkood ku cuna ka wada wa min shawaahidihi kaas shawaahidiisa iyo misaaladiisa waxaa ka mid a qowlu caqiil ibnu xullafata almuriy oo dhahdiisu uu yidhi wa kaana banuu fasaarata shara cammin wa kuntu lahum ka shari bani lakhiina ayb caqiil ibnu cullafat almuri wuxuu ahaa shaacir mashhuur ah oo min shucaraai qatafaan nin sharaf luu ahaan jiray dadkiisa dhexdiisa oo weliba hayro badan masayr badan laakiin qallafsan gabadhiisa waxaa la yidhi seef buu ku dili gaadhay gabadhiisa waxoogaa intuu masayr qaaday oo uu qayrooday ayuu seef inuu ku dhufto ama dilo kadib nin walaalkii ka qabtay isagii buu labada bowdiyo uu muxuu ahay leeb isaga dusiyey maxaad iiga qabanaysaa calan dilan muxuu ahay gabadhan aan dilin marka nin muxuu ahaa masayr badan buu ahaa wa kaana banuu fasaarata wa kaana waxay ahaayeen banuu fasaarata banuu fasaara waxay ahaayeen shara cammin adeero kuwa ugu shar badan bay ahaayeen wa kuntu waxaan ahaa buuhi lahum iyaga waxaan u ahaa aniguna ka shari bani lakhiina walaalo wiilay dhaleen ka ugu shar badan baan ana u ahaa waay saas way macnaha alakhiina waxa weeyaan waa al-akh oo la jamciyey jamcu dakarusaalim mar haddii jamcu salim laga dhigana asmaaulkhamsaha icraabtoodii wuu ka baxayaa leanno asmaaulkhamsaha icraabtooda la yaqaan caanka in la icraabo sharti waxaa u ah inay mufrad yihiin sooma shuruud bay leeyihin marka la icraabayo hadday ifraadka ka baxaanoo ama muhano laga dhigo ama mudakar laga dhigo shaygay u baxeen bay marka icraabtiisa qaadanayaan saas daraaddeed bani lakhiina alakhiina waa waa mudaafu ileyhi soo maa saas waay saas daraaddeed buu wuxuu ku jiray maxay ya saasman bani lkhiina ayb wuxuu ka wadaa wa kaana banuu fasaarata shara acmaamin buu ka wadaa banuu fasaara waxay ahayd adeerayaal la yeesho kuwa ugu shar badan bay ahayd yani adeero kuwa ugu xun bay ahayn ugu shar badan markay saa ii noqdeen baan aniguna wiil adeer loo yahay ka ugu shar badan baan u noqday buui aniguna Ah, ka shari bani lahiina ibnu lh bimacnaa waa ninka adeerka loo yahay soo maha bani lakhiina iyaga walaaladood wiilashay dhaleen ka ugu shar badan baan ana u noqday buui ayb marka ujeeddadu waxa wey yani wuxuu ka wadaa shara acmaamin cammin buu ilaaqay oo mufrad ah wuxuuna ka wadaa acmaam ayb wa qowlu lcabaas ibnu mirdaas assulami baa ka mida shawaahideeda ka mida uu yidhi faqulnaa aslimuu inaa akuukum waqad salimat min alxani suduuru alcabaas ibnu mirdaas assulami wuxuu islaamay qabla fatxi maka nabiga sal lay waslam buu u yimid isagoo ciidan badan wata oo fardooley iyo rag muxuu ahaay gaashaaman iyo isugu jira si uu nebiga sal lay slm ugala qayb galo dagaalkii lagu furtay maka fatxu makka maka markii la furtayna wuxuu ka qaybgalay dagaalkii xunayn xunayn odayaashii nebigu boqolqoqolka neefee geela uu siiyey buu ka mid ah haddaad garanaysaan xadiidkii saxiix saxiixa ku yimid nebigu sal lay wasalam ragguu boqol-boqolka siiyey isaga uu uga dhimay oo ka yar buu siiyey markaasuu gabay tiriyey ka yimid saxiixa ku yimid waa kii lahaa waman takhfid ilyowma laa yurfaci maanka ninkaad hoos u dhigto dib dambe kor loo qaadi maayo ee sida ii dhaan markaasuu nabigu boqol uga dhigay sal aley wasalam alcabaas ibnu mirdaas marka ninkaas weeye shaacir buu ahaa gabay badan buu leeyahy wuxuu yidhi marka faqulnaa waxaanu nidhi aslimuu islaama innaa anugu akhuukum walaalihiin baanu nahay waqad salimat way nabadgashay min alixani cadhada iyo cadaawadda waxaa ka nabadgashay assuduuru laabihii baa ka nabadgalay alixan jamcu ixna waxaana laga wadaa jamcu ixna waa ixnadana waxaa la yidhahdaa albaqdaau waalcadaawa yacni quluubtii ayaa waxay ka nabadgashay mar haddii la islaamay oo diin la qaatay quluubtu waxay ka nabadgelaysaa inay cadho isu qaato ama cadaawad ama xumaan isu qaado macnaha marka wuxuu la hadlayay faqulnaa aslimuu innaa akhuukum bimacnaa wuxuu ka wadaa innaa ikhwaanukum buu ka wadaa ayib alaqa almufrad wa araada bihi aljamca saas way maanaha ayib wuxuu la hadlayey markuu hadalkaa sheegayey qisido dheer waaye oo maalintii xunayn ayuu la hadlay hawaasin iyo nimankii rabiica iyo waa kuwii jabay marka nin la dhihi jiray qaari bnulswad oo maalintii xunayn isbahaysatada calankooda siday ayaa markii laga adkaaday o arkeen inay jabeen ayuu cararay intuu calankii uu ciidanka u wada geed ku tiiriyey ayuu big yidhi isaga iyo nimay ilmaadeerra yihiin iyo tolkii iyo waa carareen meesha marka haqiif iyo hawaasin iyo waa kii la jabiyey dagaalkii xunayn taasuu ka hadlaya marka oo wuxuu leeyahay intaynan dhibkan u dhicin waxaan ku nidhi buu yidhi faqulnaa waxaanu idhi aslimuu islaama war diinta soo gala oo nebigaad la dagaalamaysaan daaya innaa anagu akhuukum ay ikhwaanukum walaaladiin baanu nahay waqad salimat waqad salimat way nabadgashay way nabadgeli way markaa min alixani xumaanta qalbiga way ka nabadgeli asuduuru laabuhuy ayb marka ahuukum waay waxaa kaloo loo daliishadaa ahuukumtaasi oo iyadana ay nuxaadu u daliishadaan inay ahuukum tahay mudakaru saalim jamc mudakaru saalim oo nuuntiisii la gooye oo marka waxay noqonaysaa inna akuunakum akuunakum wayna ku timaadaabay leeyahay ayib nuuntiisiibaa la xadfay maxaa loo xadfay lilidaafa soo maa lanna mudakaru saalimka marka la idaafeeyo soo nuuntiisa lama xadfo saas wey marka akhuukumna waa loo deliishadaa macna saana way yidhaahdaan ayib wa qaala wa qowlu laakhiri buu haddana yaa shawaahidiisa ka mid a kale oo dhahdiisa uu yidhi yaa caadilaati laa turidna malaamatan ina alcawaadila laysa lii biamiiri yaa caadilaatii kuwa i eedahaya ila dagaalamayow laa turidna ha doonina malaamatan eedayn ha ila doonina maxaa yeelay ina alcawaadila kuwa wax eedeeya laysa mayna ahaanin lii aniga biamiirin amiir iima ahe yacni wuxuu leeyahay aniga inaad eedaysaan ood i canaanataan ha isku dayina hana doonina maxaa yeelay kuwa noocaas oo kale ee dadka eedeeya aniga amiirin amiirre iima ah. yani amar iguma leh waxbana igama qaadi karaan wey macnaha marka haisulu goynina addoonina inaad aniga aada i eedaysaan wey wuxuu ka wadaa maclushaahidku waxa weye ina alcawaadila laysa lii biamiirin maxaa la rabay inuu yidhahdo ina alcawaadila lasna lii biumaraa ah, alcawaadil soo jamca maa ayb ah, halkana wuxuu jamciyey muxuu ahaayey jamcu tagsiir xagga horena yaa caadilaati wuxuu jamciyey haalim marka isla iyagii ka wada yaa caadilaati kuwan eedaynaya ila dagaalamayo laa turidna ha doonina ay malaamatii aniga wax ka sheegaygii eedayntayda ha doonina maxaa yeelay ina alcawaadila kuwa wax eedeeya laysa mayna ahaanin ay lasna mayna ahaanin wey lii aniga biamiirin biumaraa yacni wuxuu ka wadaa lasna lii biumaraa ayb biamiirin faciil marka la yidhaahdo yastawi fiihi almudakaru wاlmu'anahu wاljamcu sama faciil baa la yidhahda ayb wa haada kan buu yidhi in la iطlaaqo mufrad jamacna loola jeedaay haadaa kani fi nacti wasfiga dhexdiisa bilmasdari masdar lagu wasfiyay muaridun wuu qiyaasoobaya ayb bimacnaa wuxuu ka wadaa haddii sifadu masdar ay tahay sifadu hadday masdar tahay mufradkeedaa loo daayaa macno jamacna waa loola jeedaa saas way manaa muarid bay noqotaayo waxaad leedahay rajulun cadlun soo ma rajulaani cadlun baad cadlun baad dhihi kartaa leesh lianna cadlun waa waa waa masdar soo maa masaadirtu markay wasfi dhacdaiyo markay khabar dhacdaiyo sidoodaa loo dayn karaa mudarid bay noqonaysaayo wahada fi nacti bilmasdar marka masdar lagu nactiyeynayo muaridun waaye in lafdigu mufrad ahaado macno jamacna markaa loola jeedo ayb ka qowli zuhayr baa taas ka mid ka qowli zuhayrin zuhayr ibnu abi sulma oo siinka la godo waxaa la yidhahdaa carabta magac aan siinku godan yahay oo sulma ah waa isaga keliya la yidhahdaa inta kalodhan waxay ku timaadaa salma laakiin sulma haddii la yidhahdo waa zuhayr aabihi ayb zuhayr ibn abi sulma waa shaacirkii gabayaagii caankaha ah weeye isagu ma islaamin laakiin laba nin oo uu dhalay baa saxaabiyiin ah oo la dhihi jiray bujayr iyo kacab labadaa ninba isagaa dhalay saxaabadayna ka ah dabaqadii ugu horreysay shucarada jaahiliyada dabaqaad bay kale dabaqa aluula baa lagu tiriyaa zuhayr bin abi sulma iyo naabiqat adhabiyaani iyo acsha iyo ninkii la jiray mruqays iyo yani wax weeye waxaa la yidhahda adabaqa aluula min shucaraa alcasri aljaahili baa la dhaha ayib wuxuu yidhi marka uhayr ibn abi sulma wuxuu yidhi mata yashtajir qowmun yaqul saraatuhum hum baynana fahumuu ridan wahumuu cadlu mataa yashtajir markay iskhilaafaan qowmun qowm markay iskhilaafaan yaqul waxay dhahayaan saraatuhum madaxdoodi iyo sayidyadoodu waxay dhahayaan hum iyagu baynanaa dhexdeenna wey fahum iyagu ridan waa kuwa raalli laga wahum iyagu cadlu waa kuwa caadiliin ah, ah ayb mataa yashtajir ishtijaarka waxa la ydha bimacnaa ikhtilaafka ayb aayaddii waa tii ahayd fii ma shajara baynahum saas man mataa yashtajir markay iskhilaafaan qowmun yaqul waxay dhahayaan saraatuhum saraatu lqowm waxa weeye waa qowmka madaxdooda waay qowmka sayidiyadooda salaadiintooda salaad la yidhahda waxay ku dhahayaan hum iyagu baynana dhexdeenna wey fa iyagu ridan maxalushaahidku waxa weeye fa hum ridan wa hum cadlu ah, ridan waa master sooma ayib waa mufrad baa laga dhigay ayada oo mubtaduhu uu yahay soo khabar maah ridan waa khabar mubtadaheeduna waa jamac asalkuna wax weeye in jamaca iyo waxa mufradka iyo khabarku inay ismuaabaqeeyaan xagga ifraadka iyo somaa jamaca saas wey macnaha ayb marka fahum ridan fahum mardiyiin ama mardiyuun wahum cadlu uduul baa laga wadaa wahum cuduul walijli muraacaati hada ya sarawaatum ha sax saas inu war soo ma ayb yaqul sarawaatuhum sarawaat walijli muraacaati haada ilaalinkaa la ilaalinaya daraaddeed taa ilaalin la ilaalinayo masaadirta markay wasfi dhacdo waa mudarid inay ifraad baaqi ku ahaato jamacna loola jeedo walijli muraacaati haada ilaalintaa la ilaalinaya daraaddeed ayaan lam yujmac la jamcinin fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa assamcu lama jamcinin wadarfu arafkana lama jamcinin wadayfuna lama jamcinin ayb maxaa yeelay lianna aslaha asalkeedu masaadiru waa masaadir waah ayb bimacnaa waxa weeye qur-aanka haddaad samci aragto inta badan samcigaasuu baaq ku yahay asmaac in la yidhaahdo ma badna samcuhum baa laleeyahay baynamaa inta kuwa kale la leeyahay quluubahum wa absaarahum laakiin samciga marka la soo gaadho samcihim baa laleeyahay ifraad buu baaqi ku ahaanaya wakadalika arfiga arfigu macnaa waxa wey waa isha baalkeedu inuu dhaqaaqo arafa albasaru arfan idaa taxaraka ah, yani waxa weye mxuu ahaay eh, eh, markay baalashiisu dhaqaaqaan baa la yidhaha wadayfuna waad garanaysa waa martidii lina aslaha masaadiru weye ka qowlihi tacaala alle odhahda uu yidhi oo kale weye mihaalku wa calaa samcihim quluubihim waa la jamciyey wa calaa samcihim maxaa loo jamci waayey lanna asalkeedu waa masdar ayb wa qowlihi tacaala laa yartadu uma soo noqonayo ilayhim xaggooda darfuhum wa afidatuhum hawaa afidatuhum waa la jamciyey darfuhumna waxaa lagu baaqiyeelay mufrad lanna asalkiisa masdara wa qowlihi tacaala yanduruuna min arfin khafiyin arfin wa qowlihi tacaala ina haulaai dayfii nabiyulaahi luut calayh salaam ina haaulaai kuwani dayfii waa martidaydii maxaa laga wadaa bimacnaa adyaafi ayb qowluhu tacaala way halkaasuu kusoo gabagabeeyey marka aayaddaa iyada ah iyo muxuu ahaay sharxeedii iswaafajinteedii aayad cusub wey qowluhu tacaala ilaahay oo dhexdiisa uu yidhi yaa aadamu aadamow uskun anta wasawjuka aljannata alaaya yutawaham waxaa la ismoodsiinayaa mucaaradatuhu yacni hadalkani aayaddani inay iska hor imaanayaan maca qowlihi ilaahay oo dhexdiisa uu yidhi xayu shitumaa ayb halka waxa kelimada uskun laba macno yeelata uskun xasil oo markaa laga keenay mina asukuun soo maa ah? waxaa kaloo ku timaaddaa uskun deg soo maa ah? hadday macnaha deg la yidhaahdo yaa aadamu uskun deg anta wa zawjuka aljannata jannada dega haddii la yidhaahdo ishkaal ma imaanayo laakiin ishkaal goormuu imaanayaa uskun xasil marka lagu fasiro a ku xasil adiga iyo xaaskaagu jannada ku xasila ayib xasilka maxaa ka dhalanaya ha dhaqdhaqaaqin waa soo saas uskun ha dhaqdhaqaaqin baa ka dhalanaysa ha dhaqdhaqaaqin haddii la yidhaahdo haddana waxaa la yidhi wakulaa minha xayu shituma meel alla meeshaad doontaan jannada ka cuna socsocda soomaha marka haddana dhaqdhaqaaqoo meeshaad doontaan mara waay marka xaggana waxaa la yidhi jannada ku xasilo ha dhaqdhaqaaqina xayu shiitumaana waxaa la yidhi meeshaa doontaan jannada mara marka marna dhaqdhaqaaqa marna fadhiista maxay tahay ishkaalku markaasuu imaanaya laakiin haddii la yidhahdo uskun deg haddii la yidhahdo ishkaal ma leh deg ha dhaqdhaqaaqin kama dhalanayso soo maa deg ha ka dhaqdhaqaaqin kama laasimayso saas wey marka wuxuu yidhi yutawahmu waxaa laysmoodsiinaya mucaaradatuhu inay ka hor imaanayo maca qowlihi inuu iscaaridayaan uu yidhi xayu shitumaa waljawaabu waxa weeye ana qowlahu ilaahay odhahdiisa uu yidhi uskun amrun weeye amrid bisukna la amray degitaan laa bisukuuni xasilidsi lama amrin alladii sukuunkaasoo huwa isagu didulxarakati dhaqdhaqaaqa ka soo horjeeda saas maana waatan hadda idin tilmaamayo yani waxa uskun ima an takuna min asukna waima an takuuna min asukuun ishkaalku wuxuu imaanayaa marka la yidhaahdo sukuun saas man falmru amridda biitikhaadi ljannati jannada inuu ka dhigto la amray maskanan meel la dego uu ka dhigto amrida saa loo amray laa yunaafii isma diidayo ataxaruka dhaqdhaqaaq fiha jannada xila dhaqdhaqaaqo wa klaha cunitaankeeda ma diidayo min xayu shaaa meel alle meeshay doonaan ay ka cunaan wa klihimaa wa akluhumaa wa aklahumaana ma diiday inay ka cunaan labadoodu min xayu shaa meel alle meeshay doonaan inay ka cunaanna isma diidaysa man taa waxa wey ishkaal weyn mabahaba wuxuu keliya bixinayaa uun adiga waxaw uskun xasil ha ku fasirin haddaad ku fasisho waxay ka hor imaanaysaa xayu shituma laakiin uskunaad uskun deg hadday noqoto ishkaal male markaa halkaan aayadaasu intaas sheekhu kaga baxay aayadda kale waxa wey qowluhu tacaala walaa takunuu awala kaafirin bihi walaa tashtaruu biaayaati amanan qaliila walaa takuunuu ha ahaanina wala kaafirin mid ku gaalooba kii ugu horeeye mid diida k ugu horeeya bihi qur-aanka walaa tashtaruu ha iibsanina biaayaati aayadahayga amanan qaliilan oo yar jaa waxaa yimid fii hadihi alaaya aayadda waxaa ku dad badan la hadalkood siiqadoodii baa aayaddan ku timid fii qowlihi bayna ku timid walaa takuunuu khitaabka hadalkan marka hadda fiiriso waxaa loo jeedinayaa jamac soo dad badan baa loo jeedinaya walaa takuunuu ha ahaanina ayib jaa waxaa yimid fi hadihi alaaya ama jaa wuu la yimid fi hadihi alaaya bisiiqati khitaabi ljamci fii qowlihi buu kula yimid walaa takuunuu iyo walaa tashtaruu jamac waqad afrada haddana wuu keli yeelay ayb lafdata kaafirin buu keli yeelay walam yaqul muusan dhihin walaa takuunuu wala kaafiriin saas waay bimacnaa xagga hore waa jamc midda ka damaysana waa jamc kaafirna waa la ifraadiyey walaa takuunuu ha noqonina awala kaafirin mid ku gaalooba kii u horeeyey waxay ahayd in la yidhaahdo kuwa ku gaalooba kuwii u horreeyey ha noqonina marka maxaa kaafir loo ifraadiyey oo kaafiriin loo dhihi waayo wawajhu ljamci kulminta iyo swaafajinta wejigeedu waxa wey bayna alifraadi waaljamci keliyeelidda iyo jamcinta dhexdooda layswaafajiyo oo la jamciyaay fi shayin waaxidin hal shay dhexdiisa lagu jamciyey ifraadkii iyo jamcii hal shay in laysugu geeyo wejiga laysku waafajinay waxa weeye ana mana walaa takuuna wala kaafirin bihi taa macnaheed waxa weeye ay wala fariiqin kaafirin waxaa la qadarayaa ah, ah. walaa takuunu hahaonina wala kaafiri wala fariiqin kooxtii ugu horeysay oo kaafirin ku gaalowday saasaa la qadaraya falafdu lafdigu marka mufradun mufrad waay kaafirintaa laga wadaa walmacnaa macnuhuna jamcun waa jamac fayajuusu waxaa bannaan marka muraacaatu kullin minhumaa in lafdiga la muraaceeyana way bannaan tahay in macnihiisa la muraaceeyana way bannaan tahay oo marka lafdiga la muraacaynayo mufrad baa laga dhigi soo maaha marka macnahiisa la muraacaynayana macno wuxuu wataa marka macno jamac buu wataa ayib muraacaatu kullin fayajuusu waxa muraacaatu kullin mid kasta in la fiiriyo o la ilaaliyo oo minhaa ka jamca iyo ifraadka waqad jamaca wuu jamciyey alluqatayni labada luqadoodba waxaa jamciyey qowlu shaaciri gabayaaga odhaahdii uu yidhi faidaa hum acimuu faalamu aacimin waidaa hum jaacuu fasharu jiyaaci qol wa ka sheegay wuxuu yidhi faidaa goortii hum iyagu acimuu ay quudanayaan oy wax cunayaan faalamu aacimin mid wax quutaka ugu xun waay way ugu liitaan wax wax cuna ayb markay yani waxa wey cunto timaado hunguri iyo iimaan la-aan iyo dadnimo xumo waa niman aad u liita buui waidaa goortii hum iyagu jaacuu ay gaajoodaanna fa sharu jiyaacin kuwa gaajooday ugu xun yihiinbu haddii cunto la helana iimaan xumadooda dadkay ugu xun hadii la gaajoodana dadka gaajooday ugu liitaan adkaysi ma leh ujeedadu maxay tahay marka faalmu min allumi baa laga keenay min allumi saas way maanaa faalm waa afcala oo min allumi laga keenay manaa faalmu aacimin wuxuu ka wadaa marka aacimintaasu marka mufrad ka dhigay ujeedadiisuna maxay tahay aacimiin saas way maanaa aacimiin kuwa wax adiga waxa weye warka murtidiis waxa weeye yani waxa weeye wasanka afcala afcala afcal tafdiilka ah ayaa qaacido leh haddii la idaafeeyo mudaafu ilayhigiisa waa inuu mutaabaqeeyo waxa ka horeeya mudaafu ileyhgiisiiya waxa ka horeeya waa inay ismutaabaqeeyaan dhanka ifraadka iyo iyo jamaca laakiin shardi bay leedahay shardi shayga loo idaafeeyey waa inuusan ahayn mushtaq hadduu mushtaq yahay mudaafu ilayhiga markaa wuu khilaafi karaa afcalada waxa ka horeeya saas way manaa hadduusan mushtaq uusan ahayn laabudda waa inay iswaafaqaan mudaafu ilayhiga afcala iyo waxa ka horeeya waa inay ismuaabaqeeyaan laakiin mushtaq hadduu yahay wuu khilaafi karaa soma ma hadda mushtaq waa mise waa mushtaq waay lanna kaafir soo ismi faacil maaha saas waay saas daraaddeed wuu khilaafi karaa macnahaasuu ku socdaa macnaha ayib iyadoo waxa ka horeeya uu jamac yahay ayuu isagu mufrad noqon karaa walaa takunu wala kaafirin bihi takunu jamc laga dhigay ayaa kaafirintii mudaaf ileyka mufrad laga dhigay lanno mushtaq saasaa laga wadaa manaa jayib maxaasaa loo yeelaya waxay yidhaahdaan lianna mushtaqa afcalo ka dambeeya wuxuu wuxuu dimnisan yahay ama u wataa man iyo ficilkiioo iswatay ku jirtaa oo kale manaa man iyo ficilkeediioo wada socduu ambaarsan yahay ama ku macnayah oo waxay ka dhigtay iyadoo layidhi oo kale walaa takuunuu wala man kafara bih saas w man kafara bih ayib taasoo kale wey man ayib marka ifraad iyo jamac labada waa ku bannaantay biictibaari اlmacna wa biictibaari lafdi wa qiila waxaa la yidhi huwa isagu kani min ilaaqi lmufradi mufrad la ilaaqay wairaada jamci jamcaniyo jamc iyadoo iyo wairaadat ljamc iyo jamc ujeedadiisa yani mufrad baa la ilaaqay jamc baana yaa loo socdayo laga rabaa wey ka qowl ibnu cullafata uu yidhi weye wa kaana banuu fasaarata shara cammin qbana soo mare ah, wa kaana banuu fasaarata shara cammin ay acmaamin kama taqadama qariiban intaana aayadaasu kaga soo baxay sheekhu qowluu tacaala ilaahay odhahdiisa uu yidhi aladiina yadunnuuna anahum mulaaquu rabbihim aladiina kuwa yadunnuuna malaynaya anahum iyagu mulaaquu rabbihim rabbigood inay la kulmayaan ayaddani waatay ahayd ayb eh, wainaha lakabiiratun ila cala alkhaashiciin salaadii waxay ku adag tahay ku culus tahay eh, muxuu ahaayey dadka intooda kale ilaa khaashiciinta mooye yayyihiin khaashiciintu aladiina yadunnuuna anahum mulaaquu rabbihim waay ayb meesha ishkaalu ka jira marka waxay tahay anna haddii macnaheedii lagu wado oo bimacnaa shaki bay ku timaada waxaa ka soo baxaya inay bannaan tahayba aakhare iyo rumayntooda iyo ilaahay la kulankiisa in ay ku filan tahayba danni keliya shaki ku filan oo yaqiinba ayna u baahnayn soo ma jeed aladiina yadunnuuna kuwa malaynaya marka la yidhaha annahum iyagu mulaaquu rabbihim mulaaquu rabbihim rabbigood inay la kulmayaan ayib ruuxu ma inuu ilaahay la kulankiisa maleeyaa mise waa inuu yaqiiniyo inuu yaqiiniyo ayib ishkaalku halkaasuu ka imaanaya marka hadihi laayatu aayadani marka tadullu waxay kutusaysaa buu sheekhu yidhi bidaahiriha daahirkeeda waxay kugu tusaysaa calaa ana adanna maluhu yakfii inuu ku filan yahay fii umuuri lmacaadi arrimaha aakharo mala keliya inuu ku filan yahay baa laga fahmayaa waqad jaat waxaana timid aayaatun aayado ukharu oo kale oo tadullu ku tusaysa calaa khilaafi dalika sidaasi ka duwan ka qowlihi tacala sida ilah yidhi kale waaye ina adanna maluhu laa yuqni deeqi maayo min alxaqi xaqa xaqiisha shay waxba ka deeqi maayo malo xaq wax kama taro ka qowli ilaahay odhaahdiisuu yidhi wey in hum ilaa yaunnuun in hum maynan ahaanin ilaa yadunnuuna kuwa malaynaya mooye mala unbay ku noolaayeen yaqiin mayna haynin wa wajhuljamci see laysku jamcinaya marka wa wajhuljamci kulminta wejigeedu waxay iswaafajintu ana danna maluhu dannigani bimacna alyaqiin waaye dannigani macnaha lagama wado dannigii shakiga ahaaye waxaa laga wadaa bimacnaa yaqiin baa laga wadaa waalcarabu arabtuna tutliqu waxay ku ilaaqdaa addanna malaha bimacna alyaqiin bay ku ilaaqdaa iyadoo yaqiin u socoto bay danni cabirtaa wa macna ashaki ayib wlcarabu carabtu tuliqu waxay u ilaaqdaa adanna daniga bimacna alyaqiin bay ku ilaaqdaa wa macna shakina way ku ilaaqdaa ayb labada macnaba wuu ku yimaadaa wa ityaanu danni daniga imaanshihiisa bimacna alyaqiini yaqiin macnaheeda uu ku yimaadana kaiirun waa fara badan yahay fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa wa fii kalaami alcarabi iyo carabta hadalkeeda dhexdeeda intaba waa ku badan yahay dani oo bimacna yaqiin laga wado qur-aankana waa ku badan yahay shicirkii iyo nasrigii carabtana waa ku badan yahay luqadii qur-aanku soo degay fa min amilati tusaalayaashiisa waxaa ka mid a fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa xaaluu ahaaday hadihi laayati aayadana ka mid famin amilati waxaa ka mida fi lqur'aani hadihi laayatu aayadana ka mid wa qowluhu tacaala qaala aladiina yadunuuna anahum mulaaqu llahi kam min fiatin qaliilatin halabat fiatan kaiira qaala aladiina ku waxay dhahdeen yadunnuuna hubay annahum iyagu mulaaqu llah inay ilaahay la kulmayaan odhaahdoodii kam min fiatin qaliilatin halabat fiatan kaiira marka aladiina yadunnuuna waa dad muminiin ah oo gaalo la dagaalamaya sidaas daraaddeed yadunnuuna bimacnaa yashukuuna suurtagal maaha marka yadunnuuna bimacnaa yuuqinuuna waay qwluhu tacaala weye wara'aa waxay arkeen almujrimuuna mujrimiintii annaara naartii bay arkeen fadannuu waxay hubsadeen oo yaqiiniyeen annahum iyagu muwaaqicuuhaa kuwa ku dhacaya inay yihiin ayb ay qanway macnaha wa qowluhu tacaala innii danantu annii mulaaqin xisaabiya waa muuminkii aakhare marka buug kitaabkiisa la siiyo diiwaankiisoomaa innii anugu danantu waxaan hubay waay adduunka markaan joogay annii anugu mulaaqin inaan ahay mid la kulmaya xisaabiya xisaabtayda ay ayqantu waxa yaqiiniye wey taa waa qur-aanka wanadiiruhu ka la ah waxa wey min kalaami alcarabi carab hadalkeeda xaggeeda kala mida qowlu cumayr ibnu aariq waa shaacirkii wuxuu yidhi bian takhtazuu qowmii waaqcuda fiikum waajcala minii danna hayban murajama bian takhtazuu inaad duushaan qowmii tolkay inaad ku duushaan wa aqcuda anuguna aan fadhiisto fiikum dhexdiinna aan joogoon fadhiyo oo wa ajcala aan yeelo minii xaal uu xaggayga ka ahaaday addanna yaqiintii inaan ka dhigo hayban sidii shay maqan oo kale murajaman oo layska tuuray murajaman bimacnaa aan la hubin waay ayb murajamka waa shayga muxuu ahaaye aan xaqiiqadiisa lahaynin baa la yidhahdaa murajam waata yahayd qur rajman bilhayb saas way maanaa waa in meel aadan hubin inay waxan ku dhacayaan iyo wax ku jira inaad isaga tuurta waay bimacnaa wax weeyaan waa waxaadan hubin ayb bian takhtazuu qawmii wuxuu ka wadaa hadalku yahay anoo huba inaad reerkaygii ku duuleysaan inaan haddana idin dhex fadhiyo oon idin dhex joogo hubaashii aan hubay inaad duulaysaanna aan ka soo qaado wax shaki iyo iska malmala ah suurtagal maaha buu leeyahy reerkiiba waad ku socotaan anna waa idin dhex joogi yaqiinta aan hayo inaad duulaysaana inaan shaki ka dhigo taas ha joogina buu ah, saas way manaa taqtazuu marka wax weya min alghaswi baa laga keenay saas way manaa bian takhtazuu inaad duushaan biqowmi kolkay inaad ku duushaan wa aqcuda anna aan fadhiyo fiikum dhexdiinna oo wa ajcala aan yeelo minii xaalu xaggii ka ahday aan hayay inaad duulaysaanna inaan ka dhigo hayban sidii hayb murajaman oo laga shakeeyey laganay oo kale sidii waxaan la hubin oo kale inaan ka dhigo taa maya buu leeya ay wuxuu ka wadaa ajcalu aan yeelo minii xaggayga alyaqiina yaqiintii inaan ka dhigo hayban aan ka dhigo marka adanni bimacna yaqiin buu ka wadaa wa qowlu durayd baa ka mid a ah durayd ibnu sim durayd ibnu sim durayd ibnu sima hawaain alhawaazini waa hawaazin buu ka dhashay wuxuu ahaa nin geeshii oo mashhuur u ahaan jiray nin ra'yi badanoo caqli badanoo talada loogu noqdona waa oday ah isagoo da-ah ayaa dagaalkii xunayn ayuu yimid isaga oo lagu wado muxuu ahay eh, eh, eh, hawdaj oo kale wax weyn lagu wado oo oday ah ayaa dagaalka la keenay yaani nin dagaalami kara ma aha laakiin ra'yi iyo talo inuu bixiyo ayuu meesha u yimid oo loo keenay ayb meeshii baa lagu dilay marka isagoo gaal ah ayaa waxaa lagu dilay dagaalkii xunayn reerkiisuu la socdayoo hawaasin iyo qolyahaasuu la socday ayb waa gabayaawe gabay aad badan buu leeyahay wuxuu yidhi marka faqultu lahum dunnuu bialfay mudajajin saraatuhum fi lfarisiyi lmusaradi faqultu waxaan idhi lahum iyaga dunnuu maleeya dunnuu xaqiiqsada wa yaqiinsada bialfay mudajajin laba kun oo nin oo hubkooda u dhammaystiran yahay ah, mudajajka waxaa la yidhahdaa waa ninka hubkiisu u kuwaasoo saraatuhum saydiyadoodi madaxdooduna fil farisiyi ay ku sugan yihiin duruuc dhexdeed duruucdii almusaradi ee la taxay yani waxa weye taxdeeda la israacraaciye wey macnaha ayib yani waxaa ka horreeyey nasaxtu licaaridin waasxaaba caaridin warahti bani sawdai waalqowmu shuhdii macnaa waxa weeye nin edadeerkii iyo qolo ay qaraabo ahaayeen buu u naseexeeyey wuxuu uga naseexeeyey khatar haysataiyo dagaal kusoo wajahan ayb marka markuu u naseexeeyey mayna naseexadii qaadan markay ka qaadan waayeenba marka wuxuu ku yidhi faqultu lahum markaasaa waxaan ku yidhi dunnuu male yaqiinsada bialfay mudajajin kun nin oo hubkoodu u idil yahay yaqiinsada inay idin geli doonaan kuwaasoo yah eh, alaba kun laba kun ha ah laba kun inay idin geli doonaan saraatuhum fi lfarisiyi alfarisiga waxaa laga wadaa alfarisiyi bimacnaa waxaa laga wadaa duruucda duruucda yani waxa weye gaashaamada ayaa alfarisiyi laga wadaa saraatuhum madaxdooduna filfarisiyi ay ku dhex sugan yihiin yani gaashaamadii dhexdooda ama gaashaankii dhexdiisii almusaradi ee nasjigiisa laysraacraaciyey saasman almusarad musaradka wax weyaan bimacnaa yani wax qaabka loo sameeyey ayaa israacraacsan ah, waa kii muxuu ahay eh, eh, mxuu ahay fi sardi maay waqadir fi sardi sardi waxa weyaan waa taxidda gaashaanka la taxayo meelaha biruhu iska gelayaan iyo kuwaasaa laga wadaa bimacnaa marka musaradku waa kaa la israacraaciyey en wax u dhexaynin dulduleelka lahayn manaa ayb intaasna aayadaasi ayuu kaga soo hadlay aayadda xigta qowlu tacaala wey libani israa'iila uu ku yidhi wa annii anugu fadaltukum waxaan idinka fadilay cala alcaalamiina makhluuqa intiisa kale halkaa aayadda ishkaalku waxa waaye reer bani israa'iil aayaddu waxay sheegtay inay makhluuqa intiisa kale ka fadli badnaayeen aayado kalena waxaynu haynaa inay ummada nebi moxamed sal ly wasalam ay ummadaha ugu fadli badan tahay marka say isu waafaqaysaa ma bani israa'iil baa caalamka ugu fadli badnaa mise ummada nebi moxamed sal aley wasalam laa yucaaridu kama hor imaanaya buu ihi qowlahu tacaala fii tafdiili hadihi lumma odhaahda alla uu yidhi oo ummadan tafdiilideeda iyo fadilideeda aayadda ku saabsan oo ah kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas aayaddaasi kama hor imaanayso middaa hore alaaya maxaa yeele liana almuraada bilcaalamiina caalamiinta reer bani israa'iil laga fadilay ujeeddada loola jeedaayey waxa weeye caalamuu zamanihim wakhtigii iyagu ay joogeen dadkii noolaa iyo caalamkii noolaa bay ugu fadli badnaayeen maxaa daliilu ah bidaliili alaayaat waxaa daliilu ah? aayadaha walaxaadiii iyo axaadiida almusarixati ee cadaynaysa ee caddaysay bianna hadihi lummata ummadani afdalu inay kamid tahay mid ka fadli badan minhum iyaga aayado fara iyo axaadiis fara badan oo muujinaysa inay ummadda nebigu reer bani israiil ka fadli badan tahay aayadahaasaa caddaynaya kuwaas maxay caddaynayaan waxay caddaynayaan aayadda sheegaysa inay caalamka ugu fadli badnaaneen in laga wado caalamu zamaanihim ayb axaadiista waxaa ka mid a maalan ka xadiidi mucaawiyat bni xaydat fi lmasaniidi wاsunan qala wuxuu yihi qaala rasul lahi sal lay slm rasuulku wuxuu yihi antum idinku tuufuuna waxaad dhammaystiraysaan sabciina ummatan waxaad dhammaystirteen w oad khatinteen waay sabciina ummatan toddobaatan ummadood toddobaatankaa ummadoodoo antum idinku khayruhaa ta ugu khayr badan aad tihiin wa akramuhaa ugu karaamo badan calallaahi alla dushiisa ayib xadiidku nas buu ku yahay ummadihii hore oo dhan inay ummadani ugu fadli badan tahay ilaahay agtiisana ugu karaamo badan tahay xadiidku waa xadiid xasana waxaa soo saaray axmed ibnu maajah tirmidi uuna taxsiiniyey kadalika abaraani xaakim baa soo saaray waa saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina wuu taxsiininaya ayb riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray antum tutimmuun tutimuun bimacnaa tuufuuna waay bay isku macnayihin telefoonka dami alaa taraa miyaadan arkaynin ana allaha maadaama uu xadiidka inoo sheegay aayaddu inoo sheegay qur inoo sheegayaa siduu u sheegay inay ummaddani ka fadli badan tahay ummadihii hore alaa taraa miyaadan ree khaasatan alaa taraa miyaadan arkaynin ana allaha alla jacala inuu yeelay almuqtasida midka dhexdhexaystay oo minhum reer bani israa'iil ka mida huwa isagu aclaahum inuu yahay midka ugu sarraynta badan manzilatan xagga booska reer bani israa'iil inuu isagu ugu sarreeyo reer bani markuu ilaahay sheegayey kooda ugu sareeya wuxuu ku sifeeyey muqtaid aawe xayu qaala meeshuu alla yidhi tabaaraka watacaala minhum ummatun muqtasida wa kaiiru minhum saaa maa yacmaluun minhum waxaa ka mida ummatun ummad muqtasidatun oo dhexdhexaysatay wa kaiirun in badan oo minhum iyaga ka midana saaa waxaa xumaaday maa yacmaluuna waxay samaynayaan marka qoladuu ammaanta iyaga u dhammaystiray reer bani israail qoladuu ammaanta u dhammaystiray wuxuu ku magacaabay muqtasid sifadaasuu siiyey ayib muminiinta marka ummadda maxamedka wajacala wuxuu yidhi fii hadihi lummati ummaddan dhexda wuxuu yeelay alle darajatan darajo aclaa ka min darajati lmuqtasidati ah, dhexdhexaadnimada darajadeeda mid ka sarraysa ummaddan siiyey waa tee wahiya darajatu saabiqi bilkhayraat ah, midka khayrka ku hormaray oo khayrkii kaga dheereeyey xayu qaala tacaala waminhum muqtasidun waminhum saabiqun bilkhayraati biidn illah somal ayagu marka wa muqtaid bay ku egyihiin saabiq bilkhayraatna ummadana khaas la ah saas daraaddeed way ka fadlibantahay aayaddaasaa tilmaamaysa wa intaana aayaddaasu kaga gudba sheekhu aayadda xigta waxa wey qowluhu tacaala waid najaynaakum min aali fircawna yasumuunakum suu'a alcadaab yudabbixuuna abnaa'akum wayastaxyuuna nisa'akum waid waqti ka sheekay najaynaakum aan idin badbaadinay ree bani israaiilow min aali fircawna fircoon aalkiisa xusuustoo ka sheekay min fircoon aalkiisa aanu idinka badbaadin fircoon iyo wixiisii wa yasumuunakum xaalay idin dhadhansiinayaan suua alcadaabi cadaabkiisa yudabixuuna waxay gowracayaan abnaa'akum cadaabka xunkan waay yudabixuuna waxay gowracayaan abnaa'akum wiilashiinna wayastaxyuuna waxay daysanayaan oy nolosha ku daysanayaan nisaa'akum dumarkiina ayb xaggee ishkaal ku jira ishkaalku wuxuu ku jiraa haddii gabdhaha lagaa laayo wiilasha lagaa laayo oo gabdhaha lagu reebo iyo in gabdhihii laftooda lagaa laayo kee roon haddii gabdho laguu reebay gabdhuhu soo nicmo maaha ila waa caruur iyagabe marka cadaabkii la cadaabayaa waxaa lagu daray waxaa la yidhi wiilashiinina waa la laayay gabdhana waa laydin reebay oo gabdhaha loo reebay macdaaba ishkaalku halkaa waa gabdhaha in loo reebay ila qur-aanka laftiisaa gabdhaha siintoodu inuu nicmo tahay soo ma liman yashaau inaatan soo marka inay hiba yihiin sheeye haddii iyagii loo reebo fircoon u daayey soo dhankaa nicmada in lagu tiriyo ma ahayn seebaa cadaabka fircoon loogu tiriye marka ayb ishkaalkaas waa daahiru hadihi alaayati alkariima aayadan daahirkeedu waxa weeye daahirkeedu yadullu wuxuu kutusayaa calaa ana istixyaaa annisaa dumarka reebashadooda ay nolosha ku reebteen min jumlati alcadaabi cadaabka jumladiisa inuu ka mid yahay cadaabka duuduubkiisu ka mid yahay bay aad tilmaamaysa alladii cadaabkaasoo kaana ahaa yasuumuhu mid uu dhadhansiiyo fircawn fircawn uu dhadhansiiyo cadaabkii fircoon dhadhansiinayey qayb ka mida laga dhigay inuu gabdhaha reebay ama gabdhaha inuu reebtay waqad jaa waxaa yimid fii aayatin ukhra aayad kalena waxaa ku yimid maa yadullu wax kutusaya calaa ana alinaaa dhadiga iyo gabdhuhu hibatun inay hibo yihiinoo min hibaatillahi ilahi hibooyinkiisa ka mida ah. liman cid ay u yihiin acطaahunna uu siiyey alle lahu isaga weye aayadda sidaa sheegaysana qowluhu tacaala weeye uu yidhi yahabu uu hibeeyaa alle liman yashaau ciduu doono inaaan dhadig buu u wayahabu wuu hibeeya liman yashaa wxii doodana addukuura labkiibuu u hibeeya fa baqaau bacdi alwlaad marka caruurta qaar ka mida baaqi ahaanshahoodu calaa haada khayrun way ka khayr badan tahay min mowtihim dhimashadooda kullihim dhammaantood ay wada dhintaan saas way macnaha maadaama ay hibo tahay hibadii in qaar lagu reebo wiilasha ay kaa tagaan gabdhuhuna ku hadhaan hade taasi waxa waa nicma soo maa waa khayr abu khiraash saas midin qore kama qaala alhudali a hmm. kama qaala alhudayl wa alhudayl hudayl waa abu khiraash abu khiraash nin jiray weeyaan ayb siduu yidhi oo kale xamidtu ilaahii bacda curwata id naja khiraashun wa bacdu shari ahwanu min bacdi wuxuu ahaa baa la yidhahdaa hudaylkaasi ee khiraash wiil la yidhaadu dhalay oo kunyaba looga dhigayba khiraash waa ninkan hadda beytka uu ku sheegay wiilkiisu ah curwana soo muusan curwana sheegin bacda curwata curwana waa walaalkii hudayl iyo curwa walaalo ahaa khiraashna waxaa dhalay hudayl baa dhalay way israaceen marka waxaa israacay curwe iyo khiraash wiilkii hudayl iyo walaalkii ayaa israacay safaray u baxeen meel bay aadeen ayib waxaa marka qafaashay laf ka mida lafaha reer kale humaala hadduu qabiil baa qabsaday way qafaasheen ayib markaas waxay isku khilaafeen markay qabsadeen oo qafaasheen aan dillo iyo aan dayno ah, ma ka takhalusnaa mise waa iska daynaa ninkii curwo ahaa qoladii qabsatay waxay ku heshiiyeen inay jilaan way ka takhaluseen wiilkii khiraash ahaa isaga qoladii qabsatay ayagoo ku murmahayo aan dilliyo aan dayno ninbaa waxoogaa intuu u naxariistay buu fakiyey oodku meeshii ka orday waa la gaari waaya sidii uu kusoo fakaday aabbihii u yimi isagoo nabad qaba duqi marka ilaahay wuxuu ugu mahadinayaa curwa oo walaalkii haba tagee inuu khiraash soo fakaday oo khiraash nabad ku yimi soo ma markaasaa wuxuu yidhi wa bacdu sharri ahwanu min bacdi soo maa inay israaci lahaayeen soo kama shar badna inuu midkood soo fakado marka sharku waa isdhaamaa waay muxuu ka wadaa marka caruurtii in qaari kaa tagto qaarna kuu hadhaan waxay dhaantaa inay ku wada dhaafaan beydka saasuu keenaya xamidtu waan mahdiyey buuhi ilaahii kaan caabudayey baan mahdiyey buuhi bacda curwata curwo kadib curwogii la dilay iyo dhimashadiisii kadib waxaan ku mahdiyey id najaa markii uu badbaaday khiraashun khiraash markuu soo badbaaday waa wiilkii soo fakaday wa bacdu sharri sharka qaarkiina ahwanu mid ka fudud weeye min bacdin qaarka kale waa ka fudud fududyah inay israacaan baa ka darnayde haddii midkoodba soo fakaday hadda wax wey wax dhan waay ayb waljawaabu can haada see looga jawaabayaa marka see looga jawaabayaa in lagu tiriyo gabdhihii in loo reebay in cadaabkii iyo cuquubadii fircoon lagu tiriyo see looga jawaabayaa waljawaabu can haada waxa weeye ana alinaaa dhadiga iyo dumarku wain kunna haba ahaadeen hibatan min allah hiba xagga ilaahay ka ahaatay haba ahaadeen liman cid acaahunna uu siiyey lahu isaga hibe ha u ahaadeen fa baqauhunna inay baaqi ahaadaan taxta yadi alcaduwi cadowga gacantiisa hoostiisa inay ku baaqi ahaadaan oo cadowgu haysto yafcalu xaalu ku samaynaya bihinna iyaga maa yashaau wuxuu doono oo min alfaaxishati zine iyo foolxumo ah walcaari iyo ceeb ah wayastakhdimuhunna iyo inuu adeegsado oo uu jaariyada iyo shaqaalo ka dhigto fil acmaali shaqooyinka ashaaqati ee ad adag nawcun nooc weeye taasi oo minal cadaabi cadaabka ka mid a ah. saas wey maanaa ayib ana alinaaa wain kunna hibatan ishkaalku sidaasuu ku bixiyo wa mowtuhunna geeridooduna raaxatun raaxo weeye min hada alcadaabi cadaabka xaggiisa laga raaxaysto markay noqoto sax gabdhuhu hadday kuu joogaanoo kuu nabad qabaan waa nicmo laakiin inay cadowgaaga gacanta ugu jiraan oo cadowgaagu uu xumaan ku sameeyo oo ceeb ku sameeyo oo faaxisho ku sameeyo oo ka sinaysto oo shaqooyinka aad adagna uu isticmaalo dullaysto oo uu adoonsado taa waa nooc cadaab ka mid a ah. saas way khaasatan aadamaha ragga ilaahay wuxuu geliyey wax la yidhahdo hayra inuu gabdhihiisa iyo dumarkiisa iyo inuu ka qiiroodo u qiiroodo oo waa loo dhintaa oo waa laysuu dilaa oo qabaalbaa isugu baaba'da soo marka waxa weeye in gabdhahaagii ay cadow haysto oo ku shaqaysto adoonsado oy ku hoos noolaadaan waxaad ka doorbidaysaa inay dhintaan soo sidaas daraaddeed ayaa loogu tiriyey nooc cadaabka ka mid a ah. fircoon inuu gabdhihii reebto oo ku shaqaysto wuxuu doonana ku sameeyo taasi waa nooc cadaab marka ee si ahaantooda hadduu u dayn lahaa nicmay noqon lahay sooma badu hari aw bacdu bay noqon lahay waqad kaana alcarabu carabtu waxay ahaayeen buuhi yatamanawna kuwa tamaniya mowtaalinaai dumarka dhimashadooda khawfan cabsi daraaddeed min mili haada kan ay ka cabsan jireen markay gabadh u dhalato waa kuwii gabdhaha ka nixi jiray sooma bal way xabaalnoololin jireen maxay u samayn jireen bimacnaa waxa wey waxay ka baqi jireen inay gacan cadow gasho kadibna ceeb ka timaado ilaan muxuu ahaayey ninka ragga ah sidiisaba haduu gacan cadow galo ama waa lahayn ama waa la dili soo maa ceebi ka imaan mayso waa nin rag laakiin haweeney la qabsaday oo cadow qabsaday faaxisho iyo xumaan iyo magaxxumi iyo ceeb baa ka imaan ugu yaraan waxa wey adigii korka aad joogto gabadhaadiina cadowba haysa cadowmaa ka soo fakatid baa lagu leeyahy maba ragga majaalistooda maba imaan kartid marka cabsi ay ka baqayaan ceebtaa iyada ah bay gabdhaha u necbaan jireen wlcarabu yatamanawna mowta alinaai khawfan min mili hada qaala bacdu shucaraai alcarab wuxuu yidhi fibnatin gabadh dhexdeed oo lahu isaga u sugnaaday gabadhaasoo tusamaa lagu magacaabo mawadata la ayuu gabay ka tiriy ayb wuxuu yidhi mawadatu tahwa cumra shaykhin yasuruhu laha lmowtu qabla leyli low anaha tadri yakhaafu calayha jafwat annaasi bacdahu walaa khatanun yurja awadu min alqabri mawadatu gabadha mawadale waa gabadhiisi tahwa waxay jeceshahoy rabtaa cumra shaykhin ya oday dadii oday dadii isagaas ka wad bimacnaa da'daydoo kale inay gaadhay rabtaa buuri odaygaasoo yasuruhu uu farax gelinayo laha iyada inuu u sugnaado almowtu geeri inay u sugnaato qabla leyli habeenka ka hor odaygan ay rabto inay dadiisa soo gaadho agtiisa ku duqowdo asaguna caawaba inaysan gaainbu rabaaw inaysan gaainbuu jeclaan laha yasuruhu waxaa farxgelinaya lahal mowtu geeri inay u sugnaato qabla leyli habeenka ka hor low nahaa tadri hadday og tahay ah, low nahaa tadri hadday garanayso miskiinta muxuusaa u samaynayaa yakhaafu wuxuu baqayaa calyaha korkeeda wuxuuga baqayaa jafwat annaasi dadka goyntooda bacdahu gadaashi ya markuu isagu ka tago dadkii ka hadhay oo ilmaadeeradeed iyo adeeradeed iyo qaraabadii inay gooyaan oo ay bannaanka soo dhacdo waa dumar soo ma kadibna ay sidaasi ku dayacanto taasuu uga baqaya marka intaan noolah oon gacanta ku hayo caawa ka horba inay iga dhimato baan aniguna rabaabu ay dhaafto walaa khatanun walaa khatanana waa la yidhahdo oo laada laga dhigo Eh, naafiya liljinsi oo ismigeedu mabnig ah walaa khatanana waa la walaa khatanun oo laadii kalana waa la xarakeeya khatanun ma jiro oo yurja la rajayo kaasoo awadu loo loo kalgacayd badan yahay min alqabri qabriga xaggiisa looga kalgacayd badan yahay cid uun haddaan kula xididaya wey gabadhan cidaan kula xadido waxaan ugu jeclahay qabriga buui ma fahamte weeyaan khatanka waxaa la waa dadka xididka xaaskaaga xaggeeda wixii ka yimaado walaalaheediiy aabbaheediiy khatan baa la yidhahda lanna waa xidid wakadalika adiga walaahaa kaad walaashii qabta iyo seedigaa iyo kulli iyagana khatan baa marka wuxuu leeyahay cid aan kula xidido waxaan ugu jeclahay qabrigan kuugu jeclahay intaan bini aadan kula xididi lahaa oon berri ka tegi lahaa oo sidaasi muxuu ahay aan u dayacmi lahay allalaha qabri kula xididaa dhaanto wey macnaa oon qabri geliyo yaqaafu calayha jafwat annaasi bacdahu walaa khatanun ma jiro oo yurja la rajeeyo xidid ma jiro yurja la rajeeyo kaasoo awadu loo kalgacayl badan yahay xaggayga wey min alqabri qabriga looga kalgacayl marka yani wuxuu ka wadaa dumarka iyagoo uga baqaya inay la ihaanaysto ayay jeclaan jireen carabtu inay intay nool yihiin gabdhu inay dhintaan ayb mid kalena waqaal aakharu ku kale wuxuu yidhi tahwa xayaatii waahwaa mowtaha shafaqa wlmowtu akramu nazaalin cala alxurami tahwaa gabadhbuu isaguna ka hadlaya tahwaa waxay jeceshahay xayaatii noloshayday jeceshahay aabbaheed wey macnaha ilaahu aabbahay daabay leedahayoo inaan sii nooladay jeceshahay buui wa ahwaa aniguna waxaan jeclahay oon rabaa buuhi mowtaha geerideedaan jeclahay buui aniguna inay dhaaftaan waan rabaaba shafaqan bimacnaa cabsi daraaddeed iyada u cabsanaya daraaddeed iyo turid iyadaan u turayo daraaddeed wey walmowtu geeriduna akramu nazaalin e, e, e, mid dega ka ugu fiican wey cala alxurami dumarka korkooda nazaalku bimacnaa wuxuu ka wadaa mid dega mid dega oo yani facaal waay manaa waxa mid degid badan ka ugu fiican wey cala alxurami xuramkaasi waa jamcu jamcu xurma jamcu xurma xurma ayaa waxaa laga jamciyey lagu jamciyey xuram waxaana laga wadaa dumarka waxaa loo isticmaalaa xurumka iyo xariimka iyo waxaa loo isticmaalaa ciyaalu rajuli wa nisaauhu ninka ciyaalkiisa iyo dumarkiisa xurum layidhi carabta hadda waada khaliijka markaad tagto xariim xariim bay ku leeyihi xariim dumarka xariim xariim xariim yani dumarka iska jir ayb tahwa xayaatii nolosheeday jeceshahay oy rabtaa wa ahwa mowtaha shafaqan turid iyo cabsi aan u cabsanayo daraaddeed walmowtu mowtkuna akramu nazaalin degid badaneka ugu karaamo badan weeye cala alxurumi dumarka korkooda kusoo dega gabdhaha iyo dumarka korkooda wax kusoo dega waxaa ugu fiican waay geerida oo inay dhammaadaan way macnaa inta ay aabbayaashood nool yihiin wa qaala bacdu raajiziihim midkii rajziga ha kii oo gabayga baxarkiisu rajziga yahay kii ku gebiyey mid ku gebiyey qaarkood waxay yidhahdeen innii wain siiqa ilaya almahru cabdun waalfaanii wadawdun cashru axabu ashaarii ilaya alqabru ayb innii anigu yihi wain siiqa haba la iisoo kaxeeyo ilaya xaggayga almahru xataa haddii meher la ii keena oo gabadhi yarad ba layga siiyo cabdun addoon bahay waalaani haddii laysoo kaxeeyo waxay ku cadfantahay almahru bay ku cadfantahay innii aniga wain siiqa haddii la ii sooba kaxeeyo ilaya aniga xaggayga almahru meher haddii laysoo kaxeeyo geel la ii keeno gabadha geel layga siiyo waalfaani iyo laba kun haddii layga siiyo wadawdun iyo halo haddii layga siiyo cashnun oo toban ah intaaba haddii laysugu kaydaro cabdun addoon umbaan ahay ah, addoon umbaan ahay inta gabadhaasi joogto ya wayse ima dhowrna wa ah cabdun adoon baan xataa haddaan xoolo kale kasta ka qaato soomaalidan oo gabdhaha iibsanaysa yaradka urursanaysa waa dhaqan carab ka soo jeeda geel iyo farda iyo hub iyo ka qaadan jireen saas way maana ayib dhaqamada jaahiliga wa axabu ashaari buui cabdun addoon baan ahay wey axabu ashaarii xididyadayda dadkaan cidaan la xidido kaan ugu jacayl badan lagu kalkacayl badan yahy eliya xaggaygana alqabru waa qabriga yani waxa weye cid aan gabadha kula xidid waa kii kale waa axabu ashaari kuwa aan la xidido oo gabadhan aan kula xidido kuwa loogu kalgacayl badan yahay iliya xaggaygana alqabru waa qabriga inay qabri gasho oon kula xidido ayaan ka jeclay wax walba ugu jecla wey macna ayb wa qaala wuxuu yidhi bacdu ludabaa udabada qaarkood waxay yidhaahdeen yani jamcu adiib waa ah, saas wey mana wuxuu yidhi saruuraani maa xayaat lmadiina wamuut lbanaati muxuu yidhi saruuraani laba farax maa lahumaa uma sugnaanin aaliu mid saddexaad sideeda farxu waa laba wax saddexeeyana ma jiro maxay tahay xayaatulbaniina wiilasha noloshooda wa mowtulbanaati iyo gabdhaha dhimashadooda farax kalema jiro nimanka waxa wey gabdhihii abalaaya ka gashay buufis baa galay gabdhaha bal gabdhihii maxay ku mahay jaahiliyadaas saasoo waxa waaye dadka baadiyaha iyo jahiliyada iyo waxaa ku koraaya sidoodoo maqaayiis bay leeyihiin ka duwan ka magaalada maqaayiistooda marka waxaa ka mid ahaa dad waxay ahaayeen sharafka iyo magaca iyo aad u ilaaliya ninka in lagu sheego xumaan in lagu sheego waxaa kaloo aad ay uga isaga ilaalin jireen inay xagga reerka iyo gabdhaha iyo wax ka soo gaadhaan aad bay arrintaa uga uga dhidhiijireen uga dagaalami jireen marka tiibay bay uluwi kusii sameeyeen ilaa heer ay gabdhihiiba ay nacaanba u nacaanba amaa ceebi kaaga timaada dhib kaaga yimaada macna wa fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa waxaa ku sugan alishaaratu tilmaamid la tilmaamo ilaa ana alinsaana insaanku yasuu'uhu inuu xumaynayo ihaanatu duriyati xaruurtiisa in la ihaanaysto addicaafi ee tabarta darna bacda mowtihi geeridiisa kadib qur-aanku wuxuu tilmaamayaa bini aadamka inay xumaynayso markuu geeriyooday kadib caruurtiisii uu ka tegay tabarta yarayd in la ihaanaysto ayb aayad sheegta wey fii qowlihi tacaala walyakhsha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyatan dicaafan khaafuu calayhim walyakhsha ha baqeen aladiina kuwa low tarakuu hadday ka tegi lahayn min khalfihim gadaashooda duriyatan carruur kaga tegi lahaayeen carruurtaasoo dicaafan tabardaran khaafuu baqi lahaa calayhim korkooda ninkii hadduu caruur yaryaroo tabardaran kaga tegi lahaa adduunyada u baqi lahaayow ilaahay ka baqo kuwan agoontae aabbala-aanta kuwaagii oo kale weeye sida u dhaan waay saasaa laga wada marka bini aadamka bimacnaa caruurtaa tabarta daran waa u naxaya xataa hadduu dhinto bimacnaa dhibbay ku haynaya macnaha saasaa la tilmaamaya hada bilahi towfiiq sal allahuma wslm wbaarak calaa nabiyina wa ala ali